بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله بسم الله وصلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين الباب الخامس من المرني في آداب حامل القرآن في كتاب التبيان لآداب حملة القرآن نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فهم ما في هذا الكتاب والعمل به إنه ولي ذلك والقادر عليه في آداب حامل القرآن حامل القرآن aadaabtiisa ayuu baab u yahay baabkani qaala shaykhu اlimaamu raximah اllah qad taqadama jumal minhu fi lbaab aladi qabla hada xaamil qur'aan aadaabta laga doonayo jumal ka mid ah horay bay usoo hormartay markii aadaab almutacalim laga hadlayey aadaab almucallim laga hadlayey intaba xaamil qur'aanka waa laga doonaya min aadaabihi aadaabta laga doonayo waxaa ka mid a an yakuuna inuu noqdo xaamil qur'aan ninka qur-aanka xambaarsan calaa akmali laxwaal axwaashatan ugu kaamil badan xaaladaha insaanka kan ugu kaamil badan ee ugu wanaagsan wa akrami shamaa'ili sifooyinka kuwa ugu karan badan ee ugu dooran inuu ku sifaysnaado oo xaaladiisu aada u wanaagsan tahay sifooyinkiisa uu ku sifoobayna ay kariim yihiin oo khasaar wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan le wey waan yurafica can nafsihi can kuli ma naha alqur'aanu canhu an yurafica can nafsihi naftiisa inuu ka kor yeelo oo ka tahiro can kuli maa naha allahu canhu naha alqur'aanu canhu waxalna wuxuu qur-aanku uu ka nahiyey oo xumaato ah inuu naftiisa uu ka kor yeelo uusan dhex gelin wey ijlaalan weyneyn uu weyneynayo lilqur'aan qur-aanka weyneynayo qur-aankan uu xambaarsan yahay uu weyneynayo wa an yakuuna inuu noqdo masuunan mid ka dhowrsoon can danii liktisaabi iktisaabka ama xirafka teeda daniia ah ee hoos hoosaysa ee dadka agtiisa ku liidata danii-u liktisaab iktisaabku caam ahaan shay xun ma aha qofku inuu wax kasbado oo ma garanaysaa rasqigiisa usagu raadsado gacantiisa uu ku shaqaysto waa shay matluubun fi shar marka waa anwaac yani iktisaab wanaagsan oo sharaf le baa jira oo qofka qiimihiisa iyo sharaftiisa muujinaya iktisaab kale ama shaqo qofka yani hoosaysiinaysa oo qiimihiisa ridaysa ayaa jirta imaa danaa-adaasi min xayu sharca ha noqoto wax sharciguba uu nahiyey markaas muxaram bayba ka noqonaysaa marka yanbaqii noqon mayso waa waajib inuu ka fogaado wa imaa min xayu alcurf walcaada iyo taqaaliidda dadka meeshaa ku wada dhaqan waxyaala laga yaabo mi minax ama waxaan u jeedaa mihan ama waxyaala maalan gacanta laga sameeyo ama farsamaha oo dadka dhexdiisa fiima baynahum qofkii garanaysa qiimo ridaysa haddii ay jirto inuu iska dhowra ayaa loo baahan yahay ninka xaamilul qur'aan si uusan dadka dhexdiisa uusan ugu qiimo beelin leanna qur-aankii buu xambaarsan yahay arrintaasina waa takhtalif min yani curfi ilaa curf dadka yani wadan iyo wadamaday u kala duwan tahay ama <clears throat> siday u kala dhaqan yihiin ama mujtamacaadku say kala yihiin marka wax alla wixii keeni kara dani-uliktisaab oo ma garanaysaa qiima ridi kara qofka walow iktisaab xalaalba ha noqotee inuu naftiisu uu ka dhowro xaamilulqur'aanka ayaa loo baahan yahay an yakuna shariifa nafs naftiisu miday shariif tahay oo aan yacni hanqaltaag iyo dad iska dabarid iyo waxbari iyo yani ayna ku jirin shariif nafsi waxaa inta badan loo isticmaalaa ninka dhowrsoon oo masuunka ahoo cafiifka ahoo aan dadka daba ordaynin oo shaxaadaynin oo wax ka qaadanayn oo daba orday marxaamil qur-aan waa sidaa ku sifooba mutarafican xaal uu yahay cala aljabaabirati wاljufaati min ahli dunya kuwa jabaabirada ahee kibirka badan ee ma garanaysaa madaxda iyo boqorada iyo raggaas ma garanaysa fog fog iskibrinaya inuunan isagu ishoos dhigayna uu ka sarmaro waxau xambaarsan yahay ka weyn kadalika aljufaa kuwa iyagu madaxda aan laakiin ama maalqabeennada ama jufaadda ee ee diinta ka fog ee ma garanaysaa liidaya ahlu diinka waa inuu iska sarraysiiyo wey mutarafican cala aljabaabira wاljufaati min ahli اdunya xaalata kownihi mutawaadican inuu noqdo mutawaadica liلصaalixiin dadka wan wanaagsan wa ahli اlkhayr dadka khayrka u ahalka ah wاlmasaakiin dadka masaakiinta inuu yani u tawaaduco ishoos dhigo wa an yakuuna mutakhashican had iyo goor mid khushuuc uu ka muuqdo inuu noqdo daa sakiinatin deganaasho mid u saaxiiba wa waqaarin xasilooni faqad jaءa cumar can cumar bn الkhaطaabi radia allahu canhu waxaa laga soo naqliyey annahu qaala inuu yihi yaa macshara alquraa irfacuu ru'uusakum faqad wadaxa lakum اطariiq waاstabiquu اlkhayraati wla takunuu ciyaala cala اnnaasi yaa macshara alquraa quraa'da macaashirteediiya jamaacadeediiya irfacuu ru'uusakum madaxiina kor kor u dhiga oo kor fiiriyo hoos haarun dadsanino ha taqriiban taasay noqon kartaa macaanidaasay soo gelaysaa an yakuna mutarafican kada kada faqad wadaxa lakum اطariiq waddadu way idiin caddaatay waاstabiqu lkhayraat khayraadka u baratama u dhaqtama walaa takunuu ciyaala cala اnnaasi dadka dulsaar ha ku noqonina dadkana dulsaar ha ku noqonina oo marka xaamil qur'aan waxaa wanaagsan inuusan isagu dulsaar ahaanine yani isaga mid loo baahdo uu noqdo ayaa wanaagsan ijlaala likitaab illah وعn cabdالlahi bni mascuudi radي allahu canhu qaala ynbagii lxaamili اlqur'ani an yucrafa bilaylihi id innaasu naa'imuun allahu akbar wbinahaarihi id innaasu muftiruun ida annaasu muftiruun an yucrafa bilaylihi ida annaasu naa'imuun وبنهاره إذا الناس مفطرون وبحزنه إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس يخوضون وبخشوعه إذا إذا الناس يختالون cabd llaahi bni mascuud radia allahu canhu waxaa laga rawiyey inuu yidhi xaamilu lqur'aanku waa inuu dadka ka duwanaadaa waxa ilaahay xambaarsiiyey awgeed marka yanbagii waxaa u haboon lixaamil اlqur'an an yucrafa bilaylihi habeenkiisa in lagu garto ida annaasu yanaamuun ida annaasu naa'imuun habeenkii markay dadku hurdaan isagu inuu habeenkii mujaahado iyo qiyaam la yimaado ayaa habboon wey binahaarihi maalintiisa in xaamilu qur'aanka lagu garto oo sifo u noqoto ay bisiyaamihi sun inuu soomo ida annaasu muftiruun dadku waktiga ay afuran yihiin oo sida ramadaan oo kale oo fardi oo dadku wada sooma yahaysa ahayn maalmaha ma garanaysa aan farad jirin siyaam inuu soonka badiyo weeyaan wa bixusnihi murugadiisa ida annaasu yafraxuun kolkay dadku ay faraxsan yihiin isagu inuu xusni iyo tiiraanyo uu lagu garto bimacnaa yani xaamil lqur'aan daa'iman qur-aanku saaxiib la yahay qur-aanka hadduu saaxiib leeyahay xikamka qur-aanka iyo amhaashiisa iyo tadaburkiisa ayaan haddii wax farxaba u reebeynin maxaa yeelay qur-aanku waa kalaam thaqiil kama qaala allahu tacaala yani inaa sanulqi calayka qawla thaqiila waxdi iyo waciidna oo khatar ana waa xambaarsan yahay ninka marka carabka ku hargayo had iyo goor tadaburkiisuna badan yahay haddii say dadku u farxaan uma farxi karo waay maaha lama odhanayo ma garanaysaa xusni iyo tiiraanyo aan jirin isku rid wa ilaa macnaha maqsuudku waxa weeye yani inuu had iyo goor uu uu khushuuciisa iyo tadaburkiisu u bato weeye oo dadku markay meelaha ay farfaraxsan yihiin oy boodboodayan usan la farxin isagu uu murugoodo leanna waxa uu xambaarsan yahay waa hadal weyn wabibukaa'ihi ida annaasu yadxakuun dadku markay qoslayaan in isaga oohintii lagu garto nin ooya uu noqdo wa bisamtihi aamudis aamusidiisa fara badan ida annaasu yaquuduun marka ay dadku wax laqwi ohoon faa'iido lahayn ay ku hadlayaan isaga in uu hamusnaado weeye uusan dhex gelin waxa ay dhex gelayaan iyo hadalka iyo waxa ay falanqaynayaan iyo waxaan faa'iidada aan lahayn inuusan isku mashquulin wabikhushuu khushuuciisa id annaasu yakhtaaluun marka dadku kibir meelaha la laaflaafyoonayaan la socdaan isaga khushuuc iyo sakiin iyo waqaar in lagu garta weeye aadaab yani waxyaalaha la doonaya in xaamilu lqur'aan uu dadka kaga duwanaado wey wacan ilxasani raximah llah ina man kana qablakum ra'w lqur'ana rasaa'ila min rabbihim fakanuu yatadabbaruunaha bاllayl wayunfiduunaha bاnnahaar xasan raximah llah waxaa laga soo rawiyey inuu yidhi wa xasanulbasri taabicigii jaliilka ahaaye ina man kaana qablakum qowmkii idinka idinka horreeyay asxaabta nebigu u jeedaa radia allahu canhum ra-w lqur'aana waxay arkeen ama u arkayeen rasaa'ila fariimo min rabbihim rabbigooda rabbig xaggiisa ka yimi fariin xagga rabbigood ka yimi iyo rasaa'il waraaqo ilaahay xaggiisa ka yimid fa kaanuu yatadabbaruunaha habeenkii markaa waa ay tamacuni oo way ku tafakuri jireen oo way ka fikiri jireen jireenoo way u dhabakeli jireen way habeenkii u dhagraarucin jireen wayunfiduunaha binnahaar maalintiina waa fulin jireen ah, iskamay aqriyi jireen qur-aanka waxay u arkayeen rasaa'il ilaahay uu soo diray farriimo uu soo diray subxaanahu jala jalaaluh siday dadku ay u weyneeyaan rasaa-isha ay soo diraan boqorada muluugtu ay soo diraan ama waxaan marsuum laleeyahay marsuum malaka ama marsuum ra-iis ama madaxweynaha ayaa soo waqacay waraaqta soo diray waa in lagu tadaburaa dabadeedna lagu dhaqmaa la hirgeliyaa xarfan hada bashar fakayfa billahi caza wajal ilaahay weynaa jala jalaaluhu wacaduma sulطaanahu walaa ilaha kayruh marka qur-aanka saasay u arkayeen dadkii hore buu ujeeday umaynan arkaynin waxa un la iska aqriyo oo inta saa loo maro la ysaga tago وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه جزاك الله خير شكرا عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه فضيل رحمة الله عليه waxaa isna laga soo naqliyey inuu yidhi yanbagii lixaamil الqur'ani anlaa takuna lahu xaajaة إlى أxadi min الkhulafaaءi faman duunahu bism illah waxaa habboon xaamilu qur'aanka qur-aanka ninka xambaarsan inuuna cidnaba dan u yeelanin iyo muraad midna inayna cidna waxba kasoo gelin una cidna u baahanin ilaa axadin min alkhulafaa'i khulafadii dadka madaxda a mid ka mida inuuna dan u yeelanin faman duunahum kuwa ka sokeeyaaba kasii xag jiray yani madaxda iyo dadka khulafada ahe talada waddanka haya inuuna midna u baahaninoo uusan u teginoo isu dulayninoo wax ka baryinoo wax weydiisanin kuwa ka hooseeya is meel iskaba daaya marka xaamilul qur-aanku waa inuu noqdaa hadiyo goor mid naftiisa arrimahaas oo kale kor ka yeela oo rabbigii ku kalsoonaada wuxuu xambaarsan yahay waa kalaam llah caza wajal ah, hadduu wax doonaya ilahay weydiisto ilahay baa ka weyn sidii nin salafu saalixa laga soo sheegay waxaa la yidhi yani danbu u baahday oo waxaa ku qasbanaaday inuu amiirka u tago ase hatee horta waa tukada oo ilahay bu wax weydiistay kabacdina amiirka markuu u tagay wuxuu yihi ji'naaka lixaajatin xaajaanu kugu nimid oo caradnaaha calaa rabbina rabbigeena aan u bandhignay qabla an nacridaha caleyk intaanan adiga kuu bandhig fain qadahaa rabbigeen hadduu arrintaa go-aamiyo xamidnaahu waanu u mahadnaqaynaa wa shakarnaaka adigana waa ku mahadnaqaynaa wain lam yaqdihaa rabbigan hadduu arrintaa uusan go-aaminin xamidnahu waa umahadn waa u mahadnaqaynaa rabbi wacadarnaak adigana waa ku cudurdaaraynaa marka adigu labada goor marna waxaa tahay mashkuur marna waxaa tahay macduur laakiin adigu waxba ma go-aamin kartid bal ninkii dhannaa ee boqorka ahaa buu u yimid oo markaas wuxuu ku leeyahay adigu waxba maba go-aamin kartidba arrintan rabbigeen baan u bandhignay hadduu go-aamiyo oo oo yani adiga uu sabab kaga dhigo isaga horta waa mahadsan yahay rabbigay oo waa maxmuud adiguna waa mashkuur baa tahay shukri baad mudan tahay lan man lam yashkur innaasa lam yashkur rabbigay hadduu ata arrinta go-aamin waayana waa mahadsan yahay rabbigay fi kulli alaxwaal in badan baa umuur ilaahay kuu diiday oo hadduu ku siin lahaa halaagaaku noqon lahaa war kama haysa soo maad an takrahuu shayan wahuwa khayr casaa an tuxibuu shayan wahuwa shar kulli axwaal rabbigan waa mahadsan yahay adiguna macduur baa tahay oo lagula dagaalami maayo lanna hadduu go-amin lahaa maba diidi kartid marka looma baahnaa in xaamilul qur-aanka uu aslan u tago cumarada iyo khulafada iyo raggaas asxaab hadday noqoto inuu u tagana wa bi hada alyaqiin waa inuu ula tagaa yani arrin laga maarmi waayo haddii ay noqoto waa inuu u tagaa laakin yaqiintaa uu xambaarsan yahay oo uusan isaga nafci iyo duri midna ka rajaynaynin alladii biyadihi kullu shay huwa allah allah ilaah hadduu wax go-aamiyo dad wax didi kara adduunka o dhan ma jiraan qurumaha iyo kuwa kala tegay hadday isu tagaan arrin ilaahay go-aamiyey ma joojin karaan kulligood hadday isu tagaanna arrin ilaahay diidayey ma diiday ma fulin karaan saa waa inuu yaqiinsan yahay wa canhu fudayl raximah llah waxaa laga soo naqliyey xaamilu qur'aani xaamilu raayat lislaam qur-aanka kan xambaarsan waa nin calankii iyo raayadii islaamka xambaarsan laa yanbaqii marka ma habboona an yalhuwa inuu lahwiyo oo ciyaaro maca man yalhu kuwan iska ciyaaray walaa yasfuu inuu iloobo maca man yasfuu kuwan waxay lowsanay haafiliinta walaa yalquu inuu islaqwiyo waxaan faa-iido lahayn ku hadhadlo maca man yalquu kuwa ma garanaysaa laqwiga ku jira ah, laqwiga iyo sahwiga iyo lahwiga waa macaani waa mutaqaariba kulligeed ah, jaamiceedu waxa weeye kafle iyo ilaahay maaragtay la iloobo inuusan kuwa ka mid noqon tacdiiman lixaqi اlqur'an isagoo oo weyneynaya qur'aanka xaqa uu ku maadaama uu qur-aanka xambaarsan yahay faslu fi اtaxdiiri min itikaadi اlqur'ani maciishatan fasli kan raacsan kii horena dhinac uga yar go-an laakiin macnihiisa xambaarsan wuxuu ku saabsan yahay fi taxdiiri digid looga digayo dadka min itikhaadi qur'aani qur-aanka inay ka yeeshaan ka dhigtaan maciisha waxa maciisho ahoo maaragtay ay ku mishqaayadu ahoo ujro adduunya ay ka dhigtaan wuxuu ku saabsan yahay wa fii xukmi akhdi اlujrati calaa tacliimihi tacliimtiisa iyo baridiisa qur xukmiga islaamku uu ka qabo sharcigu uu ka qabo ayuu ku saabsan yahay baabkani waa baab muhim jiddan wa min ahami maa yu'maru bihi <clears throat> waxyaalaha ugu muhiimsan ee la amrayo xaamil alqur'aan an yaxdara inuu ka digtoonaado kula alxadari digtooni kulligeed inuu ka digtoonaado min itikaadi alqur'aani maciisha qur inuu ka dhigto maciisha yani mishkaayad ku noolaado oo yatakasabu biha oo dabadeedyada uu yani ku shaqaysto wey oo ku shaqaysto oo shaqo adduunya ka dhigto waxyaalaha waxay ugu ugu muhiimsan ee ka mid ah inuu ka digtoonaado dabcan sheikhu wuu kala saaray mas'alada ah qur-aanka bariddiisa ujrada lagu qaadanayo iyo itikaad almaciisha waa kala duwan yihiin sida hadda muuqataba sida uu kala saara inkastoo isku meel ay wada tegayaan laakiin sibay u kala duwan yihiin marka khaas ahaan dadka waxay khusaysaa baabkan waxaa looga digayaa dadka qur-aanka xirfa xirfo ay ku noolaadaan ka dhigtay oo eh, khaasatan garanaysaa meelaha wax ka soo aqri iyo dukaankii la furo wax ka soo aqri iyo halkan wax ka sameey iyo xirfadba ka dhigtayoo inay qur-aanka ma garanaysaa maciishi iyo eh, meel ay ma garanaysaa mashqaayad ka qaataan ujro adduunya a ka dhigtay ayaa looga digayaa oo waxaa habun xaamilu qur-aan inuunan baabkaas uusan dhexgelin qur-aankana uusan waxba ku qaadanin min xayu tabaruki bihi tacliimtii gaar baa looga hadli doonaa lakin min xayu tabaruka bihi aal qur-aan halkan ku aqriyo qof baa jirran ku aqriyo wax ka qaaday iyo inkastoo qofka jirran si gaara isaga loo tilmaamay oo arin nusuus ay ku timid laakiin waxaa jira waxyaala markii dambe soo baxayo danii aho aada u hooseeyo aada u foolxuno dad badan oo qur-aanka lafdigiisa korka ka qabtay laakiin aan akhlaaq lahayn ay qur-aanka iyagu isticmaaleen oo ma garanaysaa un xirfad ba isaga noqday Ah, wixii meeshii halkan gurigaan wax ka soo akri halkan wax kasii akri halkan lacag shardinayo inta ka baxayo halaysiiyo kan oo kan marka waxaas ayuu ujeedaa taqriiban mashaayikhdu ay ujeedaan marka oo looga digayo laleeyahay ah, xaamil qur'aan waa inuu arrintaas u ka fogaado qur-aanka in la tabaruko oo gurigaha lagu aqriyo oo ma garanaysaa eh, meel kasta loo adeegsado waa laysamray amray walaakin waa inay u noqotaa liwajhi illahi caza wajalla ولمraad الآkخرة الأجل الآkخرة aysan u noqon maciisho uu ku noolaado u kasbado arrinta ya wqad jaءa عan cabdالرحman بn shibli radي الlaه عanه waxaa ka yimid qaala qaala rasuul الlahi slى الlaه عalyه وsلم wuxuu yihi اqرأu الqur'an qur'aanka aqriya wlaa تأkuluu bih waxa ku cunina wlaa تجfuu canhu yani haka ingeginoo qur'aankii idinku xambaarsan haddana macaanidiisii iyo tadaburkiisii haka ka engegnaanina walaa taqluu fiihi quluwina hala imaanino haku talax tegino bimacnaa dadka labadaas aljafaa waalquluw waa laba mutanaaqidayne wasadka ayaana khayr ku jira midna waa waa waa mujaafi lilqur'aan oo qur-aankii lafdigiisuubuu garanayaa laakiin qalbigiisuuma qoyno oo waxuu ku camalfalayaana midna waa mutaqaali oo waa mutashadido waxaan qur-aanka amrin buu isku kalifayaa oo isku dhibayaa oo ma garanaysaa laga yaabaaba inuu markaa irtikaab balaayo iyo jaraa iyo dhibaatooyin waaweyn uu ku dhaco isagoo ta-awilaya qur-aanka ta-wiilaan meeshiisa ahayn marka labadaaba waa manhi canhu saa ha yeelina baa xadiid ku yimid wacan jaabirin radia allahu canhu can اnabiy salى اllahu alayh wasalam qaal iqra'u qur-aanka aqriya qabla an yaatiya qowm yuqiimuunahu iqaamat alqidxi yatacajaluunaha walaa yataajaluuna qur-aanka aqriya intaysan ka imanin qowm oo idinkuna iyagoo kale aydaan noqon weeye hadday kuwa yimaadaan ooda ka mid noqon dee waxba dhibaato kuma hayso weligaaba qur-aanka aqri laakiin qur-aanka aqriya intaydaan noqonin kuwa qowmun oo yuqiimuunahu toosinaya iqaamat alqidxi sida leebta ama fallaarta loo toosiyo leanna haddayna toosnayn fallaartu meel ma gaarayso waa in aada loo toosiyo loo hagaajiyo sinaata wey marka sidaasi ka badan waxa ugu toosnaan badan waa qidaxa weeye iyo fallaarta baa lagu yani lagu tusaale qaadan jiray waxay aada loo toosinaya marka saas bay u toosinayaan oo xuruuftiisii hagaajinayaan oo kadaa oo qurxinayaan yatacajaluunahu walaa yataajaluunahu yatacajaluunahu yani ajirkiisa iyo ujrada lagu laga helayo bay degdegsanayaan oo adduunyaday ku dalbayaan walaa yata'ajaluunahu dib u dhigan maayaan iyo aakhiro waxba ka rajo kama qabaan aakhiro ajir ka hela maba ku jirtaba qalbigooda ee adduunyadan wax kaga faa'iidaysta oo adduunyada ku kasbada ya inta qowmkaa ah, sheemaan marka aada bay u dhacday calaykum salaam intaas arrimahaas oo kale yani hadda maalan cilalkan uu hadduu sheekh uu sheegayo meelo fadana baradan oo dhaqanma carabaha unoqday baa iska jira xmaytam la yidhah baa iska jiro qof markuu geeriyoodo meel baa la dhisayaa teenna la dhisayo waa laysu imanayaa marka nin walba ninka uu kasi cod wanaagsan yahay oo ka waxaysan yahay ama ka mashhuursan yahay ama ka magac dheer yahay buu ka lacag badan yahay waa la yaqaanaa marka ah, marka waaba laysugu faanfaanayaaba ani habartay markay dhimatay waxaa yimid ma garanaysaa hebel sheekh hebel baaba maytamkeeda wax ka aqriya baa la odhanayaa sheekhaasna marka waa in lacag fara badan isna wuu ku talagelayaayo ma ogola waxyaala yaryar iyo xaalahaas yaryar iyo kumaankun waa inuu meeshaas ku qaataa marka qalbigoodiiba inta badan waa ka baxayba aakhira wax ku qaatay ilahay wax ugu dhawaadayo ashaalatan inkastoo matamkaani waxaan la isugu imaanaya waxbaba ka jirin oo ina sharcigaba ku qotoonsanayn haddana haddii uun ilaahay dartii u samayn lahaayna waxbay noqon lahayd dhaqan bayba iska noqotayba oo khalaas shay iska caadi ah bay noqotay sida loo kala tafanuusan yahay loo kala sood qurux badan yahay loo kala karaysan yahay shaqayba noqotayba shaqo shaqo bay noqotay uu ku talagelaya qofka garanaysa marka qowmkaas waa aqwaamta ma garanaysaa uu xadiidku uu tilmaamayo way rawaahu abu daawuud bimacnaahu min riwaayat sahl bni sacdin <clears throat> qaala shaykhu isagaaba macneeyeyba macnaahu waxa weeye yatacajaluuna ajrahu ajrigiisa ayay hormarsanayaan imaa bimaalin maal ahaan wa ima bisumcatin magac iyo muuqaal ahaan waa naxwihay wax la mid ma inay magac ku helaan oo sharaf ku helaan oo maay ku helaan ama ay maal ku helaan ilaahay agtiisa waxba ka sugi maayaan kuwaasoo kale ha noqonina wey wacan fudayl bni camrin raximah llahu qaala dakla rajulaani min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayhi waslama masjidan fudayl oo taabici ahaa ayaa wuxuu yihi laba nin oo asxaabta nebiga radia allahu canhum ayaa masjid soo galay marka ah, masjid bay soo galeen falama slama اlimaam imaamku markii uu salaamo naqsaday qaama rajulu nin baa kacay fatala aayaati min alqur'aan qur'aanka ayuu aayado ka aqriyey uma sa'la dadku wax weydiistay oo dadyo waxay siiya buu yidhi faqaala axaduhumaa midkood saxaabadii labadii nin ee saxaabiga aha midkood baa wuxuu yidhi ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun waa kelimad cinda almusiibati la yidhaa weeye samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabigaan maqlay buu yidhi oo le yaquulu isagoo leh sayajii-u baa iman doona yas'aluuna bilqur'aani dadka wax ku weydiisanaya qur'aanka wax ku weydiisanaya dadka faman sa'ala bilqur'aani qur'aanka ninkii dadka wax ku weydiista falaa tuctuuhu waxba hasiinina kaas wa hada alisnaadu munqaicun buu yihi imaamku jaliil alimaam nawowi raximah llah isnaadkani waa isnaad munqaica maxaa yeeley faina fudayl bna camrin lam yasmac min aaaba lam yasmac asaxaaba fudayl ibna camrin marka taabiciintii hore ma ahayn kuwii kasii dambeeyey buu ahaa ma uusan la kulmin asxaabta nebiga marka halkaasa inqiaac sanadkaasi uu ku dhacay waa inuu nin u dhexeeyaa ahaan lahayd nacam wa ama lujrati cala tacliimi qur'aani qur-aanka in ujro lagu qaato beridiisa faqad ikhtalafa alculamaau fiih culammadu waa isku khilaafeen oo hadalkoodii aqwaal baa culamada ka yimid faxaka alimaamu abu sulaymaan alkhaaabiyu wuxuu xikaayooday oo uu sheegay alimaam abu sulaymaan alkhaaabi imaamka jaliilka ee macruufka ah manca akhdi alujrati calayhi ujro in qur-aanka lagu qaato in la manciyo ayuu wuxuu ka xikaayooday can jamaacatin jamaaca min alculamaa culimmadii waaweyneedee hore minhum raggaa uu arrintaa kasoo naqliyay waxaa ka mid ah aلzuhriy raximah اllah wa huwa abu bakr moxamed ibni muslim ibni cubaydillah ibni cabdillahi ibni shihaabin ibni alxaarith ibni zuhrata ibni kilaab ibni murata ibni kacbi aلzuhriyi taasaa loogu nisbeeyey imaamka jaliilka ah wa abu xaniifata raximah اllah ayuu kasoo naqliyey arrintaa inay manciyeen in qur'aanka lagu qaato ujro lagu wa can jamaacatin jamaaco kale waxaa laga soo naqliyay annahu yajuuzu inuu bannaan yahay in qur'aanka ujro lagu qaato idaa lam yashridhu hadduuna macalinku shardinin wa huwa qowl lxasan albasriyi washacbiyi wabni sayriin raggaa waaweyn ee aimada ee jaliilka ajillada ah taabiciinta ah ayaana laga soo naqliyay qowlka waa maxay inay bannaan tahay macallimku inuu qur-aanka ujro ku qaato bariddii uu barayo ardada uu barayo ama daalibka uu barayo qur-aanka walakin waa bishardi inuusan shardinin inuusan dhihin intaa isii intaa iyo intaa isii inuusan ku shardinin ee uu baro hadhowna haddii ma garanaysaa wixii la siiyo iska qaato ama uusan dhihin ku bari maayo haddaadan ma garanaysa aadan waxaa isiinin marka calaa qowli haulaai alaima hadduu shardiyo laa yajuus hadduusan shardinina waa bannaanta kuwii ka horreeyey zuhri abu xaniifan marna ma banaana wadahaba caطاء wmalik wالshaaficiy waakharuuna ilى jawaaziha إida shaarطahu واstأjarahu ijaaraة صaxiixa wqad jaءa bاljawaazi alaxaadiiث الصaxiixa ama alimaam caطاء wاlimaam malik wاlimaam الshaafiعي waakharuuna iyo kuwo kaloo badan fadahabuu waxay ku tageen iyagu ilى jawaaziha inay bannaan tahay masaladaasi masأlaة أkhdi اlأjrati bitacliimi الqur'an weliba waa maxay waa goorma idaa shaaradahu hadduu shardiyo hadduu shardiyo wasta'jarahu wasta'jarahu ijaaratan saxiixa ista'jara almucallim uu ijaara ijaarsa ijaara ijaartay ijaaratan saxiixa sida yani ijaaradan caadiga ahee macruufka ahee shuruuddeeda wadata ee shaqo ii qabo intaana qaado oo kale haddii uu ninku uu macallinka uu arrintaas sharadkaas ula galo ou yidhaha qur-aanka ama ibar ama ilmahayga bar intaasaan ku siinayaa ama bil ahaan baan kuu siinayaa ama sanad ahaan baan kuu siinayaa ama qur-aanka markaad dhammaysaan ku siinayaa ama sidii dhaqan soomaali ahaan jirtay markaa qur-aanka dhammaysa qaalib baan ku siinayaa haddii sidaa ay noqoto fahiya saxiixa waana ijaara saxiixa ijaarada saxiixa shardigeedana waxaa ka mid a inuusan ajrigaa uusan helaynin haddii uusan gudanin muhimadiisii muhimada qur-aanka ii xifdisii waa haddaad ii xifdisiito qaalin baad igu leedahay intaasoo kun baad igu leedahay marka min alijaara waxaa weye inuu camalkii dhammaystiro hadduu dhammaystiri waayo oo qur-aankii beri waayo marka ujradii qaadan maayo marka qowlkaas ay aimada ay qabaan waqad jaaa biاljawaazi alimaamu nawowi wuxuu yidhi arrintaasi inay bannaan tahay waxaa ku yimid alaxaadiidu saxiixa axaadiid saxiixa ayaa ku timid axaadiid mar hadduu yidhi waa axaadiid fara badan wey uma qaala sheikhu waxtaja man manacaha bixadiidi cubaadata bni saamitiin a'immadii manciyey waxay xujo ka dhigteen xadiidka cubaadata bni saamiti oo muxuu ahaa annahu callama rajulan cubaadatu bnu saamiti inuu baray nin min ahli sufati qorooyinkii ahlu sufada ahaa ee masjidka seexan jiray masaakiinta ahaa fuqarada ahaa nin ka mida inuu qur-aanka baray fa ahdaa lahu ninkaasi inuu u hadiyeeyey qawsan ninkii qur-aanka la baray ayaa ninkan qur-aanka baray wuxuu u hadiyeeyey qaws qaansuu u hadiyeeyey hadiye weeye qaado fa qaala lahu nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ku yidhi marka cubaada wuxuu ku yidhi in saraka haddaad jaclaatu an tutawaqa biha tawqan min naarin faqbalha hadday ku cajab gelinayso oo aada jeceshahay in eh, lagu qoorsuro eh, qawskan isaga ama qaansadan isagoo naar ah faqbalha ka aqbal macnaa naar ba yowma alqiyaama uu kugu noqonayaa luqunta laguu surayo haddii aada qaansadan ka aqbasho ninkaa ku hadiyeeyey ee aada qur-aanka bartay wahuwa xadiiu mashhuur weeye buu yihi imaam nawwi xadiidkani waa xadiid mashhuura rawaahu abu dawuud wagayruhu abu dawuud baa soo rawiyey iyo wagayruhu wa biaahaarin kaiira can salaf aathaar fara badan oo xadiidkan ku saabsan oo an la waxtaja man manacaha ayda biaahaarin kaiira can xadiidkan iyo aathaar fara badan oo salafkii ka sugnaatay bay cuskadeen qoladaa wax manciyey waajaaba almujawisuun qoladii banaysay oo imaamu shaafici iyo imaam malik iyo cataa iyo raggii la mid ahaa waxay iyagu uga jawaabeen arrintan can xadiidi cubaada bijawaabayni laba jawaab bay uga jawaabeen axaduhumaa kan hore ana fii isnaadihi maqaalan isnaadkiisa maqaal baaba ku jira idan falaa yucmalu bihi lianna masaa'il alxilli walxaraam buu soo galay ma aha fadaa'il alacmaal arrintu alxilli walxaraam mar hadduu soo galo mar haddii sanadkiisu maqaal uu galo falaa yucmalu bihi yani waa tahay taa waa mid waathaani arrinta labaad oo ay uga jawaabeen xadiidka wuxuu ahaa annahu kaana tabaraca bitacliimihi falam yastaxiqa shayئa uhdiya ilayhi cala sabiili اlciwadi falam yajuz lahu اlأkhdu bkhilaafi man yacqidu macahu ijaaraة qabla الtacliimi wallahu aclam aلthani waxaa weeye annahu tabaraca bitacliimihi marka hore uu barayey qur-aanka uu barayay ninkan tabaruc ahaan buu ku baray ee kulama shardanin sii maadaama uu tabaruc ahaan ugu tabarucay inuu baro ma banaana marka xaq uma leh inuu ka qaato shay loo hadiyeeyey oo calaa sabiili alciwad muddadii uu bixiyey waktigii baxay loogu bedelayo laleeyahay qaado mar hadduu sii tabarucay oo tabarucay ka ahay ilaahay darti ay ka ahay uma banaanin falam yajuus lahu lakdu idan uma banaanaanin inuu wax ka qaato bikhilaafi way ka duwan tahay man yacqidu macahu ijaaratan qabla atacliim qabla atacliim kan la shardiyey oo kula heshiiyey ijaaro saxiixa kula heshiiyey isagu arrintan uu ka duwan yahay taasay kaga jawaabeen aimada jawaabe naam halkan wuxuu hoos ka qabanayaa qaala alimaamu الsuyuuطi raximah اllah fi اlitqaan fi culuumi اlqur'an laa yaahudu bihi ciwad thani an yucallima bilujra wthaalit an yucallima bigayri sharطin faida uhdiya ilayhi faida uhdiya ilayhi qabila falawalu maajuur wacalayhi camalu اlanbiya wاthani mukhtalafun fiih wاlarjaxu اljawaaz wاthaliثu yajuuzu ijmaca lian اnabiya sala اllah alay slam kana mucallima lilkhalq kana yaqbal اlhadiya yani xadiidkan isaga ah waa xadiid khatar ah ay mucallim dadka waxbara hadiyad haddii loo keena ma aqbalaya miya waa arrin khaطiira walidalika kamayna amusila aimadu way eh, tafsiiliyeen waxay dhaheen tacliimtu qur-aanka la baraya dadka waa saddex ima lilxisba ilahay dartiisa inuu baro waxba ka uusan ka rabin oo ciwad iyo una una ka rajaynayn ama inuu ujro wax ku baro oo ujro iyo midda saddexaad inuu baro yani ujrada bimacnaa ijaara inuu la saxiyo la heshiiyo ta saddexaad inuu ujro ka qaato lakin bigayri shartin marka haddii hadiyad la siiyo fi kuli laxwaal hadiyada wuu aqbalaya kan hore oo lilahi tacaala wax u baraya mahjuur weeye ambiyaduna saasay ahaayeen wadaliil calaa hada nabigu mucallimu lkhalqi buu ahaa hadiyaduna u aqbali jiray calayhi salaatu wasalaam ummadoo dhan mucallim buu ahaa hadiyadana waa aqbali jiray nabiga caleyhi salaatu wasalaam sadaqaduusan aqbali jirin hadiyada waa u aqbali jiray kan labaad oo ujrada ah mukhtalafun fiihi walarjaxu ljawaaz ninka ijaara saxiixa la heshiiyo macallimka ujrada kula heshiiyo haddii hadiye wax loo siiyo ma aqbali karaa khulfi baa ku jira buu yidhi waxaana raajixsan buu imaamu suyuudi inay bannaan tahay wathalid kan saddexaad oo ah bigayri shardin yani qur-aanka u barayaa lamana uusan shardinin ijaarana lama heshiisna lama gelin taas waaba ijmaac inuu aqbalayo wallahu tacaala aclam khulaasat alkalaam arrintan iyada waa arrin u baahan muxaadaro khaasa iyo darsi khaasa in laga bixiyo waxaan la isku waafaqsan yahay oon la isku diidanay oo mujmac calayha bayna ahli اlcilmi sida haboon inay tahay in qur-aanka ilahay dartii laysu baro oo ninka qur-aanka dadka baraya uusan adduunye ku doonin ee muraadkiisu noqdo wajh wajhallaahi wadaar alaakhira ilaahayna uu dabadeed kafaalo qaadayo adduunyadiisa dee aakhiradii weyneydba hadduu ilaahay siinayo adduunya maxay sheegi waxba sheegi maysa ilahay baa siinaya subxaana wa tacaala taas iyadaa layskuma khilaafsana inay hiya alafdal waalaxsan sida a'imadii ay ahaayeenna ay ahayd say u badnaayeen raggii quraada ahaa meesha imaamu shaatib uu leeyahay takhayarahum nuqaaduhum kula baaricin walaysa calaa qur'aanihi mutaakila yani a'imada iyaga ah quraa sabca markuu ka sheekeynayay sifada ugu horreeyay oo ku sifeeyey waxay ahayd inaysan qur-aanka waxba ku qaadan jirin walaysa calaa qur'aanihi mutaakila imaamkan imaam xamza markii uu maaragtay sifeynayay وxمزة ma أزكاh min mتwrc إmاma صbورa lلqرآن muratila xمزة mعalim buu ahaa dadka qur'aanka bara qaari ah dadku qur'aanka ka qaataan waraciisa waxaa ka mid ahaa baa layidhi hadiyad kama aqbali jirin nin alla ninkii beri hal xaraf ka faa'idaystay walow waxaa dhacday buu yihi maalin aad ay u kulushahay dhulka haddee waddamadaas aad bay u kululaataa oo uu wado maraya ayuu guri kusoo leexday isagoo aada u baahan ninkiiba marka biyo usoo fidiyey wuxuu gartay ardadiisa inuu ka mid yahay waa uu ka diiday inuu aqbalo biha xataa inuu ka aqbalo waa diiday marka taas waa ta waraca fog weeyo yani yani xeesha xeel dheeroo maaragtay nin ilaahay gaarsiiye mooye aan nin kasta iyada lagu kalifi karin marka saasay aimadu hayn marka layskuma haysto jaanibka alafdal inuu yahay ka inuu yahay waxaa kaloo marka culimmadu ay sheegeen haddii la yidhaaho dadkii adduunyaa lagu xidhiiriyey daruuriyaat almacaash baa ku wada xidhan haddii la yidhaho qur-aanka yaan ujro laga qaadanin waxaa meesha laga baqayaa baa layihi in qur-aankii dabarka o qur-aankiina dabarka o de macallimka naftirkiisu waa bashar mashaakil addunya baa ku xidhan masaariif baa laga rabaa ahl walciyaal walcawaa'il walaqaarib walmashaakil kahiira dadkaasuu la mid yahay haddii marka la yidhaaho waxba lagu qaadanin alafdal huwa hada haddii ilahay darajada uu gaarsiiyo fahuwa alafdal walaxsan laakiin haddii laga manciyo oo layidha ma qaadan kartid waa mamnuuc halka waxaa dhacaysa baa la yidhi in meesha dabargooy ee qur-aanka ay ku dhacdo oo dadkii ma garanaysaa ay iskaga jeedsadaan oo macalim dadka macalimkii xataa hadduu mukhlis yahay Eh, laga yaabaa inuu ku mashquulo umuurtiisa kale wadaha maadaama qur-aanka waxba lagu qaadanay de waayahay anaan meelahayga ka kasbado hadduu kasbasho galana wakti iyo faraaqo u heli maayo oo dadkii qur-aanka uu wax ku baro walidalika qowlka markii ugu dambeysay ugu caadilsan fi hadihi lmas'ala waxaa weeye haddii macallimku ama sheikhu qur-aanka dadka baraya khaasatan alqur'aan cilmiga kaleo dhan uu iska soo gelaya khaasatan alqur'aan alkariim haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu kaafiyo oo uu uu qani yahay uu ka diqtoon yahay uusan u baahnayn uu jiro uga baahnayn dadkaas noloshiisuna aynan meeshaa ku xidhnayn waxaa fiican inuu ka tawaruco marka inuu ka tawaruco oo uu ka fogaado oo uu xisbo ka dhigtay ilaahay dartiis ayaa wanaagsan laakiin haddii laakiin haddii uusan haysanin kifaayo kale falaa ba's falaa ba's wamaca dalika waa in ay noqotaa muraadkiisa iyo maqsuudkiisa rida allah iyo waxa ilaahay lagu helayo agtiisa laga helayo oo adduunyada wamaa fiiha ka wada weyn wallahu tacala aclam faslu fi lkalaami can khatmi lqur'ani fi muddati mucayana qur-aanka muddo mucayana in lagu khatimo ayay fasli ay u tahay iyo siday aimadu ay ahaayeen iyo sida salafka kasoo laga soo naqliyey say qur-aanka u khatimi jireen leanna qur-aanka in lasoo bilaabo oo la dhammeeyo waa sunna mutabaca waxaa axaadiidta ku timid afdal lacmaali alxaal almurtaxil acmaasha waxaa ugu fadli badan kan gediga iyo safarka iyo eh, raar furiddu haddaan reerbaadiyi la aadno raar furidda iyo geediga marka waa rartiga iyo hawshii la furo haddana la raro la safro ninkaas ayaa acmaashaasa ugu fadli badan oo waa maxay waa kan markuu rar furto haddana isla markii geedi gala mar alla markuu safar ku dhamaado safarka horey ka bilaabo waa maxay waa ninka waxaa weeye qur-aanka markuu dhameeyo aan ku nagaanina isla markii khatmo kala bilaaba aladi yaktimu uma yabda walidalika waxaa sunna mutabaca noqotay min asalaf saalix qur-aanka markii la khatimo inaadan eh, aadan dhame yani dhammaadkiisa aadan ku joogsanine walow aayada aada kasoo bilowdaa kor soo celisaa waa khatimtay min aljinnati wannaas baa qur-aanka ugu dambaysa soo maha waa khatimtay halkaa ku joogsani suurat lfaatixa kasoo bilow walow shanta aayadooda suurat lbaqarana qaado si aada xadiidkaa wax uga gasho saasaa a'imadii salafu saalixa iyo qura'dii ay ku tageen waa meeshuu imaamu shaatibi leeyahay raximah llah wma afdal اlacmaali ila اftitaaxuhu maca alkhatmi xila wartixaala muwasala wafiihi can اlmakinati ida kabaruu fi akhir الnaasi ardafuu maca alxamdi xata almuflixuuna tawasula marka waxay noqotay sunno lagu dureeray oo aimadii hore o dhan mundu salafi الsaalixiin ilaa ywmina hada qur-aanka markaad khatimto min aljinnati wاnnaasa ku joogsanin suurat lfaatixa kusoo dar suurat lbaqara wax ka qaada haddaad waxoogay wadayso waa fiican laakiin cala alaqali shanta aayadood ulaaika hum lmuflixuun halkaa ku joogso si aad xadiidka aada uga qaybgasho marka qur-aanka in lasoo bilaabo oo la dhammeeyo aad bay u wanaagsan tahay waxay ka mid tahay min min alacmaal aljaliila alcadiima qofku inuu qur-aanka muslimku inuu muminka inuu qur-aanka musaaxib la noqdo oo wehel ka dhigto oo had iyo goor uu la socdo haddana wardi yeesho qur-aanka wardi inuu yeesho oo uu khatimo yacni waa arrin aada iyo aada jafaa ah oo ingeyg ah oo foolxumo ah oo fiicnayn adigoo muslim oo muumina hadiyadii ugu weyneydna ilaahay ku siiyo kitaabullaahi ah inaadan qur-aanka akrininba inaadan khatmaba lahaynba inaadan soo bilow iyo dhammaystir lahayn waa waxa weeye waa dabaalnimo aada u weyn waana ma garanaysaa runtii waa arrin aada iyo aad kuugu farxun weeye waa inaad qur-aanka aada khatmo yeelataa soo bilowda ood dhamaysaa ood soo bilowda ood dhamaysaa ah, dad baa laga yaabaa inay ramadaan moogi aysan qur-aanka sidaa yeelinba waa arrin aada iyo aad ah, ufarxun weeye waa laga fiican yahay eh, marka labadii bilood marbaad baad dhamayn bishiima marbaad baad dhamayn tobankii beri marmiya toddobaadkii marmiya afartii cisho marmiya yani intaasoo idin waa ay kuu fiican tahay inta ay weliba khaasatan haddaad xaamil qur'aan tahay qur-aanku waa tegaya haddaadan ku celcelin oodan wardigiisa badin marka waxay noqonaysaa inaad had ya goor ad akrido bal horta wuxuu aimada nooga sheegay imaamku aan akrino kabacdi baa waxaan isu dardaarmayna isu dardaarmayna qaala yanbagii waxaa habboon an yuxaafida calaa tilaawatihi xaamil qur'aan inuu qur-aanka tilaawadiisa uu ilaaliyo oo uu daaimo weeye wayukira minha inuu badiyo wa kaana lisalafi radia allahu canhum salafu saalixi raggii wan wanaagsanaa ee naga horreeyey caadaad bay lahaayeen mukhtalifa kala duwan fii qadri maa yakhtimuun inta ay ku khatimaan qadarkeed farawaa ibnu abi daawuuda ibnu abi daawuud raximah llah can bacdi salafi wuxuu kasoo naqliyey annahum kaanuu yakhtimuuna inay khatimi jireen bi shahrayni labadii biloodba khatmatan waaxida hal khatmo labadii bilood maalintii xisbi bay noqonaysaa si ay lixdan beri markaa u noqoto ayuu soo noqliyay ninkaasi wa can bacdihim qaarkoodna naqala can bacdihim fi kulli shahrin khatma bil kaste hal khatma oo markaa waxay ku beegan tahay maalin kaste juz wa can bacdihim fi kulli cashri layaalin qaarkoodna waxay qur-aanka ay khatimi jireen tobankii beri mar wa can bacdihim qaarkoodna fi kuli amaani layaalin kulli sideed habeen sideedii habeenba inay mar dhameeyaan wa can inta badanse fi kuli sabcin sabci layaalin toddobadii habeenba mar wa can bacdihim fi kuli sittin yani kuwii ugu badnaa toddobaad waa meesha soomaalidu ay odhan jireen jallaad ama subac odhan jireen subac asalkeeda waxay ka timid min atasbiic tashbiicuna waa toddoba la tadobeeyey waa qur-aankii baa toddoba ajzaa loo qeybiyey oo maalin walba juz toddobada ka mid a la aqrinaya marka toddobaadkii marbuu qur-aanka sidaa uu ku dhammaanaya subacu asalkiisu halkaasuu ka yimi ka bacdi subacana oo la fadhiisanayo aayad aayad loo akrinayo ayaa lagu itlaaqay lianna maalin kasta subac baa la akriyi jiray bi hadihi ariiqa ariiqadaas awgeed loo fadhiisanayo marka laakiin asalku wuxuu ahaa toddobaadkii in mar la dhameeyo taasaana loo badnaa lixdii cisho mar baa qaarkood ka soo waariday wa can bacdihim fii kulli khamsi layaali shantii beri mar wa can bacdihim qaarkood fii kulli arbacin afartii cisho mar oo maalin kaste rubc ay aqrinayaan rubc alqur'aan wa can kahiiriina kuwa badanna fii kulli halaatin saddexdii beri mar wa can bacdihim fii kulli leylatayn labadii habeen mar wacan kaiirin in badanna fi kuli yawmin walayla khatma habeenkii iyo maalintii hal khatma habeen kasta iyo maalin kasta khatmay akrinaya wa minhum waxaa ka mid ahaa man kaana yaktimu fi kuli yawmin walaylatin khatmatayn waxaa ka mid ahaa salafkii raximahum اllah man kana yaktimu fi kuli yawmin walaylatin habeenkii iyo maalintii khatmatayn laba khatma yani maalintiina khatma habeenkiina khatma wa minhum man kana yakhtimu halaaan habeenkii maalintii saddex khatmo wa khatama bacduhum qaarkood waxay qur-aanka khatimeen oy dhammaystireen thamaani khatamaat sideed khatmo yani waa habeenkii maalintii arbacan fi lleyl afar habeenkii wa arbacan fi nahaar afar maalintii marka Ah, wuxuu soo shardiyey nuquulaadkii salafka arrimaha laga soo naqliyay laakiin waxaa habboon inaad ogaato wixii ku saabsan eh, waxyaalahan la odhan karo min khawaariq alcaada eh, sideed khatmo in maalintii habeenkii la aqriyo waa nooc min khawaariq alcaada iska noqon karta laakiin waa uun waxa uun lagu ta'wiilin karaa inay tahay taysiir min allah sahlid xag ilaahay subxaanahu wa tacaala raggaas si gaara uuu karaameeyayo ilaahay uu u tashiiliyayo waktiga uu barakeeyayo leanna waktigan iyo diiqan iyo ciriirigan iyo dadka eh, xijaabka iyo dunuubtay unbaa ku kallifay qofku hadduu taraqi uu gaaro oo darajo weyn oo ilahay agtiisa uu ka gaaro waxaa laga yaabaaba in ilaahay subxaanahu wa tacaala basti uu fadiyo uuna waktiganba uuna soo koobin waktigan soo kooban adiga soo kooban in ilaahayba u waasiciyaa dhec karta jala jalaaluhu taysiir min allahi soomaad garan marka taa un baa lagu xambaari karaaye abiico caadiya si abiici caadi ah in maalintiina khatmo la aqriyo habeenkiina khatmo la aqriyo ama laba khatmo la aqriyo ama afar la aqriyo ama sideed khatmo la aqriyo waa arrin runtii aada iyo aada iskaga adag weeye aqbalaadeeda lakin waxaa lagu aqbalayaa in allaha yafcalu maa yashaa dadka awliyada ama saalixiinta ama ilahay u dhawaadayna sifooyin khaas iyo arrimo khaasa inay leeyihiin famin aladiina kanuu yakhtimuuna khatmatan fi lym fi lleyli walyowm cuhmaan bnu cafaan radia allahu canhu hadalkani waa hadalka imaam nawowi raximahullah aada u dhegaystay juzaafna laysagama tuuro raggani waxay qoraan ama ay dhigaan ama ay naqliyaan lam yakun juzaafan waa in sanad xoogle ay u leeyihiin ragga habeenkii iyo maalintii khatmo akhriyi jiray khatma fi lyawmi walleyla cuhmaan bnu cafaan baa ka mid ahaa buu yidhi tamiim daari baa ka mid ahaa buu yidhi saciid ibnu jubayr baa ka mid ahaa tamiim daari iyo cuhmaan waa saxaabiyaan saciid ibnu jubayr waa taabici wa mujaahid kadalika washaaficiyu min asalaf الsaalixiin waakharuuna radia allahu canhum caadadoodu waxay ahayd habeenkii maalintii hal khatmay akri jireen wa min aladiina kaanuu yakhtimuuna halaaa khatamaat saddex khatmo ku akrin jiray waxaa ka mid ahaa sulay sulaym ibnu citrin radia allahu canhu ninkii la odhan jiray raximah llah ninkaasaa ka mid ahaa oo qaadi misra ahaa fi khilaafati mucaawiya radia allahu canhu wa qaasu ahli misra qaas bimacnaa waacid kan waanin jiray ahlu misra oo waacidka ahaa ee dadkana waanin jiray qaadigana ahaa baa ka mid ah farawaa abu bakr bni abi daawuud wuxuuna soo naqliyey annahu qaadigaasi kaana yakhtimu fi lleylati alaaa khatamaat saddex khatma inuu habeenkii uu akriyi jiray ayaa ayuu soo naqliyay wa rawaa abuabu cumar alkindiyu fi kitaabihi fi qudaati misra abu cumar alkindi fi kitaabihi fi qudaati misra kitaabka uu alifay qudaatu misra uu tarjamaynayay annahu kana yakhtimu fi laylati arbaca khatamaat sulaymkaas inuu afar khatmi afar khatim uu khatimi jiray qur-aanka wa qaala shaykhu saalixu limaamu abu cabdiraxmaan assulamiy radia allahu canhu imaamka jaliilka ee abu cabdiraxmaan assulamiy min kibaari alquraa'i min kibaari alaima ka mid ahaa wuxuu yidhi samictu shaykha abaa cuhmaan almaqribiy radia allahu canhu oo leh yaquulu isagoo leh kaana bnu lkatibi radia allahu canhu ninka loo ihaha ibnu lkatib radia allahu canhu yakhtimu wuxuu ahaa mid khatima binnahaari arbaca khatamaan afar khatin wa bileyli arbaca khatmaat afar khatmo billayl iyo afar khatmo oo binahaar wa hada buu imaamu nawowi raximah llahu leeyahay akharu maa balagana fi اlyowmi wاllayla wixii ugu badnaa ee naga soo gaaray salafu saalix khatimkii ugu badnaa ee naga soo gaaray weeye in sideed khatmo la aqriya maalintii habeenkii waa ibn lkatib abu cuhmaan almaqribin ninkaas salafu saalixa ahaana nin cajiib luu ahaayo waa ninka intuu u tegay ninka timaha xiira isagoo ka xiraya ayuu wardigiisiibuu joojin waayey markaasuu ninkii timaha xiraya baa yihi sheekhow bal jooji waxaanaad akrinayso lianna dhaqdhaqaaqa afkaaga uu dhaqdhaqaaqayo ayaa laga yaabaa inaan maaragtay gacantu ay sikiintu markaa madaxaaga intay taabato aan ku dhaawacee bal jooji waxaanaad akrinayso inta aan kuu xirayo madaxa marka sheekhuna wuxuu ku yidhi wa anta amsik izaman yani amsik can dikri buu yihi dikriga jooji wuxuu ihi waayah adigana zamanka ii qabo zamankan igu socda ii qabo ii xajiyuusan iga tegi marka anna waan joojinayaa dikrigii wuxuu yihi ma xajin karo oo zamanka anna joojin maayo dikrigiisu iska wati abu cumaan almaqrib haddii lala yaabi maayo dee sheekhiisii ragga u ka sheekaynaya ibnulkatib sideed khatmuu lahaa afar habeenkii ah afar maalintii ah marka yaa madaxa u xiri kara kaasoo kale <laughs> allahu aclam wati madax lagu xidha ma yeelanaysa ma subxaan allah waa un daaqo ilaahay uu siiyey iyo waktiga ugu barakeeyey un baanu odhanaynaa mooye wax oo dadka hadda dadkan basharka caadiga ee muufada iska cunaaya ay la iman karaan ma aha waa wax un ilaahay subxaanahu wa un daaqo khaasa uu dadka u siiyey warawa sayid اljaliil axmed addaruqiyu biisnaadihi can mansuur bni zaadan imaamkaas min cubaadi taabiciina ka mid ahaa taabiciinta kuwooda cubaada ahee cibaadada badan wuxuu asayid اljaliil axmed uu mansuur kasoo naqliyay anahu kana yakhtimu اlqur'ana fi ma bayna الظuhri wاlcasri wayktimuhu ayضa fi ma bayna اlmaqribi wاlcishaaءi wayktimuhu fi ma bayna اlmaqribi wاlcishaaءi fi ramadaana khatmatayni wa shay-an wa kanuu yuahiruuna اlcishaaءa fi ramadaana ila an yamdi rubc اleyl imaamka jaliilka wuxuu kasoo naqliyay duhurkii casarka khadmuu akhriyi jiray inta udhexaysa maqribkii cishaha inta udhexaysana khadmuu akhriyi jiray laakiin ramadaanka markay tahay maqribkii cishaha laba khadmuu akhriyi jiray inta udhexaysa iyo weliba shay-an wax lagu daray oo khadmadii saddexaad qaarkeeda wa kaanuu yu-ahiruuna alcishaaa salaada cishaha dib bay u dhigi jireen fii ramadaan ilaa an yamdi rubucu lleyl afar habeenka afar meelood haddii loo dhigo rubaca hore inta uu ka tegayo kadib ayaa cishaha la tukan jiray وروى ابن أبي داود بإسناده, الصحيح أن مجاهدا كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء ابن أبي داود بإسناده الصحيح وهو كسو نقليي أن مجاهدا إمام كاس جليل كأ كان يختم القرآن إنه ختم جري في رمضان فيما بين المغرب والعشاء مغرب كعشاء لحدوده إنه مرخت ما أخرج جري وعن منصور قال كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان yani caliyin اlasdi isna bayna maqribka walcishaa fii ramadaan maadaama ay dib u dhigi jireen cishaha shooye in yar hal khatmu ka tuuri jiray wacan abi ibrahim ibni sacdin qaala kana abi yaxtabi famaa yaxullu xubwatahu xataa yaktima alqur'an ibrahim ibni sacdi wuxuu yihi kaana abi aabbahay yaxtabi soomaaliga waxaa la yidha waa la goondinsan jira miya hadda bal isku waafaqa soomaaliga ixtibaahu waxa weeye marada inta dhabarka lagu soo xidho jilbaha lagu xidho a goonyeysi soma doonyeysi doonyeysi a dad kalena jilba xirrimida dhehen ya jarwaxsi <laughs> cala kulli xaal waa dhaqan aan ku arkay oon anigu haddaan adduunka yar ararkay soomaalida iyo yamanta iyo way leeyihin yamanta yamantaa u badan soomaaliduna halkaas dee yaman unbay ka tageen baan umaleyn soomaaliduna waa waaleey dadkan kale carabahan kale weligay kuma arkin ilaa qoladan masaarida iyo kuwaan kale iyo ah, abadan maba ku arkaysid maba u dhaqanba uma ah laakiin waa dhaqan hore oo carbeed oo horay u jiray weeye fulan waxaa loo leeyahay tuxallu lahu lxubaa hebel ixtiraam wuxuu ka gaadhay iyo taqdiir markuu soo galo yani maradaasaa loo furaa dadku macnaha waa saasay u wada doonyansan yihiinoo mar alla markuu soo galo maradaa la furi waa loo kaci weeye marka fulaan saasaa lahay horay arrin dhaqan u ahayd bay ahayd marka eh, aabbahay wuxuu yidhi wuxuu bahashaasu maradaasu xidhan jirayoo doonyahaasoo ka bacdina maa kaana yaxullu xubbatahu ma usan furaynin xataa yaktima alqur'aan marba hadduu marada xidhawaan qur-aanka dhameeya isagoon qur-aanka dhammaynin furi usmaayo وأma اldina htmوا الqرآn في ركعة flا يحsوna لkثرتهم fmin الmتqdمين cثman بن عfاn وتmيm الdاrي وسعيid بن جubyr htmhu fي ركcaة fي الكعbة kuwa iyagoo qur'aanka khatimay fii rakca falaa yuxsawna likaratihim waa badan yihiin rag badan baa laga soo naqliyay wiil yaro ardadayda ka mid a beri dhawe ii sheega qur-aanka qolada qira'adkaiga qaatay ah makuu tago wuxuu yidhi waa ilahay baa waafajiy waan iska istaaga hal ragcaan ku dhameeyuna qur-aanka leenna ma sheegaynin dee wax ku kalifaayo ma jira marka waa badan yihiin ragga qur-aanka hal hal ragca ku khatimay fa min almutaqadimiin raggii hore waxaa ka mid a ah cuhmaan ibn cafaan tamiim ibnu daari saciid ibnu jubayr waxay ku khatimeen rakca fi lkacba kacbada gudaheeda ayay hal ragca ku khatimeen wa ama aladiina khatamuu fi lusbuuci mara kuwa usbuuci mar dhammayn jira qur-aanka fa kahiiruun nuqila can cuhmaan ibni cafaan wa cabdillahi bni mascuud وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعين كعبد الرحمن بن زيد وعلقمة وإبراهيم رحمه الله رجع أصول شيء يقولن وحا عادة أهيد أو سنة دريرتي أهيد أو لقى نقلية أو يبضنايين إن أي قرآن كختمان في كل أسبوع مرة usbuuci hal mar inay qur-aanka ay khatimaan baa caado u ahayd ayib salaaddii ma adaanka ma la gaad shacbaan ka dhig afar daqiiq قال الشيخ والاختيار أن يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف, مع... لطائف ومعارف فليقتصر على قدر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأه والاختيار سيل سيل سيل دورنا يا مركا الرما بدن بات سو شيكتي باتري يا أيها الإمام فما المختار حال دورنا يا wuxuu yidhi almkhtiyaar sida ikhtiyaarka ee la doortay wanaagsan ana dalika yakhtalifu wuxuu ku kala duwan yahay biikhtilaafi alashkhaas dadku say u kala duwan yihiin faman kaana yadharu lahu ninkay u muuqanayso ama ay u daahirayso ama ay usoo baxayso bidaqiiqi lfikri fikirka kiisa yani daqiiqa ahee eh, mastuurka ahee eh, khafiga ah lataa'ifu wa macaarifu lataaif fara badan waxyaalaha qarqarsoon oo xikama iyo macaarif culum fara badan qur-aanka tadaburkiisa ku heli kara oo qur-aanka markuu aqrinayo umuurtaasi ay u soo baxayso ama ahaato fiqiga ha ahaato ama xikam ha ahaato ama mawaacid ha ahaato ama waana ha ahaato ama ictibaar ha ahaato fal ha ku koobo oo ha ku isku koobo calaa qadrin oo yuxasilu lahu kamaala fahmi maa yaqra'uhu oo uu ku heli karo waxa uu aqrinayo fahamkiisa kan ugu kaamil badan uu ku heli karo wakada man kana mashquulan waxaa la mid ah kaas waxaa la mid ah yani midi waxa weeye wuu awoodaa waqtina wuu ahayaa laakiin wuxuu door biday inuu in yar akriyo sida si ay ugu soo baxdo xikam fara badan raggii maalan rag badan baa laga sheegi jiray fuqahada ka mid ahaa oo xikam fara badan iyo axkaam fara badan iyo lataa'if fara badan ay qur-aanka ay uga muuqanayso hadday si ta ay u aqriyaan nina waa mashquul binashri اlcilmi buu mashquul ku yahay aw gayrihi min muhimaat اddiin wamasaalix اlmuslimiin alcaama ama waa qaadi ama kada ama mucallim ama mudaris weeye falyaktasir isna haku isku koobo oo ha kusoo gaabsado calaa qadrin laa yaxsulu bisababihi uusan ahaanaynin ikhlaalun gabodfal bima huwa mursadun lahu waxa loo diyaariyey arrinta loo diyaariyey ama arinta arrinta loo xil saaray ee shaqo ahe ummadda uu hayo uusan ku gaboodfalaynin qur-aan baan akrinaya awgeed wain lam yakun min haa ulaai lmadkuuriin hadduuna kuwaa uusan ahayn falyastakfir maa amkana ha badsada intii uu awoodo min gayri khuruujin isagoon u baxaynin ilaa xaddi lmalal malal iyo kasal iyo bimaanaa xiise aana gaarsiinaynin wala hadrama hadramada waa qur-aan la akhriyo oon la kala fiirinin axkaamtiisii iyo tajwiidkiisii iyo makhaarijtiisi iyo sifaatkiisa laisku dhex qalday labadaa mar hadduuna u baxaynin ha badsada intuu badsan karo marna macnaa ikhtiyaarka imaam nawowi raximahullah labuu meesha kasoo saaray mid waxa weeye nin wakti haya laakiin in yar inuu aqriyo ay keenayso inuu lataa'if fara badan iyo xikam fara badan iyo eh, umuur fara badan oo tadabur badan macaani badan ilaahay uu cabqariya uu siiyey oo ummadda uga faa'ideynaya kaa intaa ha ku koobsano midna waa mid kale oo mashquula oo hawl loo xilsaaray ama umuur ku mashquulsan oo min muhimaati muslimiin ama waa mucallim ama waa qaadi ama waa kada marka ha ku koobsado qur-aanka in aysan keenaynin ikhlaal ma huwa mursadu lahu arrintan loo diyaariyey ee loogu talagalay inuu qabto aysan khalal ayna ku dhacaynin bimacnaa qur-aanka intuu aqriyo an hadhow khalal arrintii aysan ku imanaynin hadduuna labadaa midna ahayn qur-aanka marka ha badsado allahu tacala aclam inta kale ha dhowaa